الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد باب جوازم الأفعال ficilada waxyaabaha jasmiya waa boga boqol iyo labaatan ayaynu ka bilaabi doonaa bogaa waxaan kaga warbixinaynaa jawaasim lafcaal ficilada waxyaabaha jasmiye ayaan bogaa kaga warbixinaynaa haddaba ereyada ficilada jasmiye labaa loo qaybiyaa labada loo qaybinayo inuu hal ficil jasminayo iyo inuu laba ficil jasminayo labadaa ayaa loo qaybini ma hal ficil buu jasminayaa mise laba ficil buu jasminayaa hadduu hal ficil jasminayo waa cashirkeennan hore qaybteennan hore hadduu laba ficil jasminayana qaybta dambeaynu ku arki doonaa iclam waxaad ogaataa yaa akhi walaal anna lam kelmadda lama wa lama iyo kelmadda lamaa walaa iyo kelmadda laaa iyo walaama kelmadda laamka ee laamulamarka ihiba tajzimu inay jasmini ficlan mudaarican ficil mudaaric waaxidan oo keliya wasataati amilatuhaa tusaalayaasheedu waxay inoogu iman fi duruusi taaniya cashiraantan soo socota in shaa allahu tacaala waxa weeye cashirkeennanba haddaba ereyga lam ihi waxay jasminaysaa shantii ficil mudaaric saxiixulakhirkii way jasmin sukuun baa lagu jasmin muctalka saddexdiisiina waa la jasmin xadfu xarfulcila lagu jasmin afcaalulkhamsahana waa la jasmin xadfunuun maalan saxiixulaakhirka way jasmini oo markaan lam soo qaato kelmadda yejlisu ah way jasmini yejlisu waxaan odhanayaa yejlisu markaan doonayo inaan yejlisu inaan jasmiyo lam yejlis baan odhanayaa markaa lam yejlis ayaan odhanayaa haddaba markaan lam yejlis idhaa lam yejlis een sidaa u reebo dantanaa jasmisay erigan yejlisu ah haddaan doonayo muctalun bilwaawgii oo yadcuu oo kale ahaa maalan yadcuu oo kale haddaan doonayo inaan lam ku jasmiyo wowganaan xadfi oo damaa joogi waxaan odhanayaa lam yadcu caliyun lam yadcu caynkaasaan ku daynaya caynka wowgaa ka dambeeyey calaamatljasmuhu waa wowgaa hadda xadfan weeye lam yadcu caliyun baan odhanayaa maalan haddaan doonayo inaan yatiidii jasmiyo kii yada ku yatiidii inaan jamiyo ayaan rabaa yati waxaan odhanayaa lam yati ayaan odhanaya lam yati lam yati ayaan odhanaya yati caliyun kolkaa lam yati markaan idhaahdo waxaan ku jasmiyey ya meeshan ka xadfan haddaan maalan kii alifka ku bukay aan rabo oo yardaa aan doonayo inaan jasmiyo ficilka yardaa yardaa waxaan odhanayaa lam yarda caliyun lam yarda caliyun lam yarda aliyun baan odhanayaa maala lam yarda caliyun yarda waxaa lagu jasmiyey xadfulalif yaati waxaa lagu jasmiyey xadfulya yadcu waxaa lagu jasmiyey xadfulwaaw yejlis waa sukuun haddaba waxaynu dareemaynaa hadduu afcaalulkhamse yahay oo yejlisuuna uu yahay maalan yejlisuuna oo kale uu yahay yejlisuuna oo kale hadduu kaasoo kale yahay markaan lam ku daro nuunka ayaan jaraya nuunka ayaan jaraya oo waxaan odhanaya lam yjlisuu baan odhanaya ml lam yjlisuu xadfu nuun haddaba jasmuhu af carabiga waa qaci xagga luqadda waa goyn kolka waxaa la idhahdaa sukuunkuna xarakaa la goynaya muctaladana xarfucilaa la goynaya afcaaluhamsahana xadfu nuun nuun baa la goynaya oo waxay ka siman yihiin wax la jarayo unina yihiin amilatu lam aljaazima lamta jaazimada a tusaalayaasheedii shantaa ficil baynu u baahannahay lamtu iyadoo jasminaysa waxaynu odhanaynaa qaala tacaala alle ayaa yidhi qul waxaad tidhahdaa huwa shanigu allahu axad ilaahay waa kelinimadiisa weeyi allaahu ilaahay asamad mid loo qasto weeyi lam yelid wax ma dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun lahu uma aha kufuan mid u beegtooma axadun axadna haddaba lam yelid markaan idha yaa wax jasminaya lamta yaana la jasminayaa yelid calaamat ljasmuhuna sukuun waana saxiixulaakhir walam yuulad markaan idha yaa wax jasminaya lamta yaana la jasminayaa yuulad calaamaةjamhuna sokoon waana صaxiixاakhir walam yakun markaan ka wa jaminaya waa lam kala jaminayaa waa yakun calaamaةjamhuna waa sokoon waana صaxiixاakhir lam yأti ilaya iima iman caliyu cali alyowma maanta lam yأti ilaya iima iman caliyu cali alyowma maanta ka wax jasminayaa waa lam kala jasminayaana waa yأti calaamaةjamhuna waa xadfulyaa waana muctalun bilyaa qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi calىa anani lam arda yowman khiyaanatan wahayhanta lii wallahi can daka xaajizuun calaa anani anigu buu yidhi lam arda kumaan qancin yowman maalinna khiyaanatan khayaano wahayhaata alla fogaa buu yidhi lii waxa ii sugnaaday wallaahi baan ku dhaartaye can daalika khayaanada xaggeega xaajizu wax ii diida war aniga khayaanada wax ii diida ayaan leeyahay buu yidhi haddaba lam arda ka wax jasminayaa waa lam ka la jasminayaana waa arda calaamatljasmuhuna waa xadfulif qaala abulcataahiya wuxuu ihi ninkii abulcataahiya lo odhan jirayna wma kul ma lam arju xuraamu nafcuhu wma kul ma arjuuhu ahlu rajaa'i wamaa kulu maa shay kaste ma aha oo lam arju aanan rajaynin uxramu nafcuhu nafcigiisa mid layga qadinayo uxramu mid layga qadinayo nafcahu faa'iidadiisa wax kaste oonan anuu rajaynin faa'iidadiisa laygama qadinayo wamaa kullu maa maaha shay kaste oo arjuuhu aan rajaynayaana ahlu rajaa'in raja midu saaxiiba haddaba lam arju markaan idhaa ka wax jasminayaa waa lam kala jasminayaana waa arju calaamatljasmuhuna waa xadfulwaaw qaala tacaala alle wuxuu yidhi wayucallimukum ilaahay baa idin baraya maabuu idin barayaa shay lam takuunuu aydaan ahayn taclamuuna kuway oo yaqaana wa wuxuu idin barayaa maa shay buu idin barbarayaa lam takuunuu aydaan ahayn taclamuuna kuwa yaqaana oo og haddaba ka wax jasminayaa waa lam kala jasminayaana waa takuunu calaamatljasmuhuna waa xadfu nuun ficilkuna afcalu khamse ayuu ka socdaa shantii lamtana halkaasaan kaga baxnay amilatu lama aljaazima lamaada wax jasminaysa tusaalayaasheedii baynu halkan ku arki qaala tacaala alle wuxuu yidhi walamaa yadkhulu weli ma gelin aliimaanu iimaanku fii quluubikum quluubtiinna haddaba walamaa yadkhul markaan idhaahdo ka wax jasminayaa waa lama ka la jasminayaana waa yadkhul calaamatljasmuhu waa asukuun almuqadar calaamatljasmuhu waa asukuun almuqadar waayo saxiixulaakhir weeye lamaa yaxki weli kama sheekayn almujrimu dembiiluhu can qisatihi qisadiisii ka wax jasminayaa waa lama ka la jasminayaana waa yaxki calaamaةjasmuhuna waa xadfulyaa lamaa yarda weli raalli ma noqon waaliduhu waalidkii raalli ma noqon ka wax jasminayaa waa lama ka la jasminayaana waa yarda calaamaةjasmuhuna waa xadfu alif lamaa yacfu weli ma cafiyin alra'iisu madaxweynuhu almujrimiin dembiilayaasha ka wax jasminayaa waa lama ka la jasminayaana waa yacfu calaamatljasmuhuna waa xadfulwaaw qaala tacaala alle wuxuu yidhi bal lamaa yaduuqu weli may dhadhamin cadaabi aniga cadaabkayga ka wax jasminayaa waa lama kala jasminayaana waa yaduuqu calaamatljasmuhuna waa xadfu nuun calaamatljasmuhu waa xadfu nuun ile waa afcaalu lhamse amsilatu laa anaahiya laada naahiyada ah tusaalayaasheedii shanta ahaa ilan shan ficil mudaaric ayay jasminayeen shantii ficil mudaaric ee laa anaahiya ay lahayd ayaynu halkan iyagana ku arki doonaa qaala tacaala alle wuxuu yidhi laa tajcal ha yeelin maca allaahi ilaahay miciisa ilaahan aakhara ilaah kale fataqcuda waad fadhiisan madmuuman kii oo lagu caayayo makhduulan oo lagu hoojinayo laa tajcal markaynu nidhaahno ereyga laa abaa wax jasminaya tajcal waa ficilkii la jasminayey saxiixulaakhir buu ka socdaa waana sukuunka laa tabdi war ha dalbin maa shay ha dalbin laysa laka uuna kuu ahayn haddaba ereyga wax jasminayaa waa laa kala jasminayaana waa tabdi calaamatuljasmuhuna waa xadfulyaa takhsha ha ka baqin ila allaha ilaahay mooyaa cid kale ka wax jasminayaa waa laa kala jasminayaana waa takhsha calaamatljasmuhuna waa xadfu lalif qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi walaa tarjuu samaaxata min bakhiilin famaa fi nnaari lidam'aani maaun walaa tarjuu ha rajayn asamaaxata deeq ha rajayn min bakhiilin qof gacan adag ha ka rajayn famaa fi naari dabka dhexdiisa ma aha lidam'aanika ooman uma aha maaun wax biyiihi walaa terju markaan idhaa ka wax jasminayaa waa laa kala jasminayaana waa terju calaamatljasmuhuna waa xadfu lwaaw waxaana wey sidaynu arkayno dee muctalun bilwaaw qaala tacaala alle ayaa yidhi walaa taqrabuu ha u dhowaanina azina zina ha u dhowaanina innahu isagu kaana wuxuu ahaaday faaxishatan faaxisho ayuu ahaaday wasaa'a wuuna xumaaday sabiilan dariiq ahaan ayuu xumaaday walaa taqrabuu markaan idhaa ka wax jasminayaa waa laa kala jasminayaa waa taqrabuu calaamatuljasmuhu waa xadfu nuun ilan waa afcaaluulkhamsa eh qaala tacaala alle ayaa yidhi walaa takuunuu ha ahaanina kallatii tii oo kale naqadad burisay ghaslahaas xadhigeegii min bacdi quwatin intii oog iyo quwo kadib ankaasan iyadoo dee burinaysa furfuraysa amilatu laami mri laamuamarka tusaalayaashiisa halkaa walaa takuunudaasaan ujeednaayo laadaa naahiya takuunu waa afcaalu khamsi afcaalu khamsi baan laba tusaale ka soo qaadanay amilatu laami اlamri laamulamarkuna shan tusaale ayuu inaga qaadanaya shantii tusaale ee laamulamarku inooga baahnaa ayaynu halkan ku arki doonaa amilatu laami اlamri qaala tacaala alle ayaa yidhi liyunfiq bixi liyunfiq ha bixiyo duu sacatin ka ilaahay u ballaadhiyey min sacatihi wuscigiisa waxa ka bixiyo haddaba liyunfiq markaan idhaa ka wax jasminayaa waa laamka oo waa laamulamar kala jasminayaana waa yunfiq waana calaamatuljasmuhu sokoonkaa ilan waa saxiixulaakhire qaala tacaala alle ayaa yidhi wanaadow way dhawaaqeen yaa maaliku maaligow liyaqdi calaynaa hana xukumo rabbuka rabbigaa qaala wuxuu ku odhanaya inakum idinku maakisuun halkaasaad ku nagaanaysiin waa muctalun bilya haddaba liyaqdi markaan idhaa ka wax jasminaya waa laamka kala jasminayaana waa yaqdi calaamatuljasmuhuna waa xadfulyaa ilan waa muctalun bilyae liyasca ha dadaalo alqaadi qaadigu ka wax jasminaya waa laamulamarka kala jasminayaana waa yasca calaamatuljasmuhuna waa xadfu lif ilan waa muctalun bilalife liyadcuu caliyun cali ha baryo rabbahu rabbigii ha baryo waana muctalun bilwaaw ka wax jasminayaa waa laamka ka la jasminayaana waa yadcu calaamatuljasmuhuna waa xadfulwaaw ilan muctalun bilwaaw buu ahaaye qaala tacaala alle wuxuu yidhi uma lyaqduu ha guteen tafasahum ujeedooyinkooga oo walyuufuu ha oofiyeen nuduurahum nadaryadooda oo walyadawafuu ha dawaafeen bilbeyti beydkii alcatiiqi qadii xurmada lahaa sidaynugu dareemayno haddaba uma yaqdu markaan idhaahdo laamulamarka ayaa wax jasminaya ka la jasminayaana waa yaqduu waana afcaal اkhamse calaamaة اljasmihuna waa xadfu nuun walyuufuuna waa lamidun oo laamkaa wax jasminaya walyadawafuuna waa lamidun oo laamka ayaa wax jasminaya kala jasminayaana waa yadawafuuda calaamaة اljasmihuna waa xadfu nuun halkaa waxaa inoogu dhammaaday labaatankii qodob ee aan kaga baxnay jawaasimta halkaa erey jasmisa laylisyada ayaynu ka bilaabi atadriib اlأwal layliska koobaad boga boqoliyo labiyo labaatan ayuu inoogu qoran yahay atadriib اlأwal layliska koobaad cayin waxaadna tustaa aljaazima ka wax jasminaya fi اlas'ilati taaliya su'aalahan soo socda ka wax jasminaya lagaa rabaa laa tuhmilu ha dayicina awqaatakum wakhtiyadiinna laa taqzu ha ku duulin berii'an qof berii'a bigayri xaqin xaq la'aantii lam ajri maanan cararin fi shaarici waddada dhexdeeda lam yabki ma ooyin alwaladu ilmaha yari lifaqdi waalidihi waalidkii markuu waaye lamaa yabqi weli ma dulmiyin weli ma codsanin lamaa yabqi weli ma codsanin asaariqu tuugu alcafwa in la cafiyo lamaa yalqa weli lama kulmin almujrimu dembiiluhu ciqaabahu ciqaabtiisii laa tabki ha ka ooyin amaama alacdaa'i cadowga hortiisa laa tadkhul ha gelin beytan guri bikayri idni saaxibihi qof kaloon kuu ogolaanin liyaakul ha cuna alwaladu ka yari atufaaxa tufaaxa linajni aynu goosanno samaraat lijtihaad dadaalka wihiisa atadriib ahaani layliska labaad cayin waxaadna tustaa almajzuumaka la jasminayo fii maa yeli warka soo socda ayaan majzuumkii rabnaa lam yaqdima xukumin alqaadi qaadigu bilcadli cadaalad laa tashrabha cabin maaan biyaha cabin qaala tacaala ilaahay baa yidhi wataxmilu waxay xambaaraysaa aqaalakum cunayskiinna ilaa beledin wadan lam takunuu aydaan ahayn baaliqiihi kuga gaari ilaa bishiqi anfus nafta inaad dhibtiin mooye ina rabbakum rabbigiin la ra'uufun aad buu idinku naxariisanaya raxiimun waana naxariis badan yahay lam arda kumaan qancin bidaliili dulliga arijaalu raggii lam yaxduruu mayna soo xaadirin xataa yazuula almunkaru intuu munkarku meesha ka tegayay laa tajlisa fadhiisanin cala lkursiyi kursiga dushiisa lam tabla ma baaliyoobin maxaasinu lcarabiya carabiga qurixdiisu af carabiga qurixdiisi ma baaliyoobin lam yalqa caliyun yani lama kulmin aya mushkila wax mushkiladaa laa tamshi ha lugaynin waxda kakadidaa laa taqdi ha xukumin ilaa bilcadli cadaalad mooye wax kale lam akhsha kamaan baqinsi wallaahi ilaahay hayrkii kamaan baqin atadriib ahaali layliska saddexaad istakhrij waxaad la soo baxdaa alafcaal almajzuuma afcaasha la jasminayo wabayin waxaanad caddaysaa aljaazimaka wax jasminaya iyo wacalaamat aljasmi calaamatuljasmihaygaba qaala tacaala alle ayaa yidhi alam tara ilaa rabbika war rabbigaa miyaadan arkaynin kayfa madda siduu u taagay adilla hadhka siduu u taagay qaala tacaala alle waxaa kaluu yidhi walaa tahinuu war ha daciifina walaa taxzanuu hana murugoonnina wa antum ulacluuna idinkunbaa aadka u sarreeya in kuntum haddaad tihiin mu'miniin kuwa mu'miniina qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa cala allaahi alle dushiisa uun falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniintu qaala tacaala alla waxaa kaluu yidhi hal ataa ma yimid calaalinsaani hal ataa wuu yimid calaalinsaani insaanka dushiisa xiinun xilli min adahri sanadka ka tirsan oo lam yakun uuna ahayn shay an madkuuran wax jiraba in lam taxfad wasiyatii dardaarankayga haddaadan xifdiyin canii aniga lam taxfadha ka xifdin maysid can hayri ayrkay qaala tacaala alle ayaa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow laa tadkhuluu buyuutan guryaha gelina hayra buyuutikum guryihiina aan ahayn xataa tasta'nisuu ilaayo dee idan aad weydiisatiin wa tusallimuu calaa ahliha dadkeegana aad salaantiin qaala tacaala alle ayaa yidhi kalaa lamaa yaqdi weli ma gudanin maa amarahu wixii uu amray atadriib alraabic layliska afraad haati maa yeeli waxaanaad ka helaysaa waxaa lagaa rabaa ficlan mudaarican ficil mudaaric oo muctalan bilwaawi wow ku buka oo majzuuman bilaami اlamri laamulamr lagu jasmiyey haddana ficlan mudaarican ficil mudaaric oo muctalan bilyaaiya ku buka oo majzuuman bilaa'i naahiya lagu jasmiyey haddana ficlan mudaarican ficil mudaaric oo muctala bilalifi alif ku buka oo majzuuma bilama lama lagu jasmiyey haddana ficlan mudaarican ficil mudaaric oo saxiixa alaakhiri saxiixu laakhira oo majzuuma bilam lam lagu jasmiyey haddana ficlan mudaarican ficil mudaaric oo min alamhilati alkhamsati amhilatu lkhamsihii ah oo majzuuman bila anaahiya laa naahiya ah lagu jasmiyey halkaa waxyaabihii labaatan qodobo waxaan halkaa ku soo dhigannay culimo ficil qura ereyada jasmiye ah aynu ku soo marnay halkana waxaan doonaynaa inaan ogaano laba erey waxyaabaha jasmiya inaynu halkana ku aragno ayaynu rabnaa yaa laba erey jasmiya ayaynu su-aashaa ayaan doonaynaa inaan ka jawaabno culimo laba erey maxaa jasmiya waxyaabo badan ayaa jira oo mid kastiba laba erey uu jasminayo ayaa jira oo halkan aan ku arki doonnaa aljawaasimu kuwa jawaasimta allatii taasoo tajzimu jasminaysa ficlayni laba ficil haddaba jawaasimtan haddaynu khulaasayno waxa laba ficil jasminaya haddaan khulaasayno horta jawaasimta sidaba laba ficil waxyaabaha jamiye marka laga warbixinayo bal koob iyo toban inay yihiin kasoo qaad haddaan jawaasimtaa koob iyo toban ka soo qaadno waan yaraynay waxaa laga yaabaa inaan intaa in ka badan ku qornay laakiin koob iyo toban baa inta badan kutubtu ay sharxaan haddaan koob iyo toban eri jawaasimta ka soo qaado laba ficil jasminaya ficilka mudaaricna shan buu ahaa shantu waa shanta halkan ku qoran shantaa waxaad iigu geynaysaa ka hore maadi buu noqon lix buu ii noqonayaa ka dambena maadi iigu gey lix buu ii noqonayaa ka dambe waxaad iigu geysaa toddoba jeer oo fa uu qaato lix iyo toddoba iskugu kaygee saddex iyo toban buu noqonayaa waxaa laynaga rabaa khulaasada cashirkani wuxuu noqonayaa koob iyo tobankaa oo lagu dhuftay lixdaa oo lagu sii dhuftay saddex iyo tobankaa natiijada soo booda ayaynu odhanaynaa wey koob iyo toban baynu li ku dhufani koob iyo toban baa li lagu dhufanaya imisay noqonaysaa sheekh cabdiraxmaan koob iyo toban haddaad li ku dhufato koob iyo toban ayaynu li ku dhufan waa koob iyo tobanka halkaa ku qoran koob iyo tobankani waa jawaasimtii labada ficil jasminaysay waxaa lagu dhufanayaana waa lixda waa ficlu shardigiiyo lix ah shantii mudaariciyo sida aan dareemayno xabadda maadiga ah li baa lagu sii dhufanaya koob iyo toban li lagu dhuftay imisay soo booday koob iyo toban lix lagu dhufto waa imisa lix iyo lixdan saddex iyo toban kusii dhufo lix iyo lixdanka halkaasi intaasi ay soo booday ayaa laynaga rabaa inaan saddex iyo toban haddana kusii dhufano imisay noqotay lix iyo lixdan markaad saddex iyo toban ku dhufato lix iyo lixdan saddex iyo toban ku dhufo sideed boqol iyo sideed iyo konton waa inta aynu u baahannahay sideed boqol iyo sideed iyo konton waa jawaasimta aynu uga baahannahay tusaalayaasha iyo fahanka aynu uga baahannahay weeye sideed boqol iyo sideed iyo konton aljawaasimu kuwa wax jasmiya allatii taasoo tajzimu jasminaysa ficlayni laba ficil hiya in weeye idmaa weeye man weeye maa weeye mahmaa weeye hadda halkaa waxaan ku maraynaa shan ayun weeye eyne weeye mataa weeye sideed baan maraynaa xayumaa weye kayfamaa weeye maxaynu maraynaa toban anna iyo ayaana weeye labiyo toban kolkaa tiradii way kasii sii badatayoo labiyo toban way kasii sii badanaysaayo halkaasaa sidaynu dareemayna labiyo toban inoo noqonaysaa kolka waa labiyo toban lagu dhuftay lix labiyo toban lix lagu dhuftay imisay noqotay markaa labiyo toban lix lagu dhuftay koob iyo labiyo toddobaatan bay halkaasi noqo labiyo toddobaatan bay halkaasi noqotay waayahay labiyo toddobaatankaa waxaad ku sii dhufataa saddex iyo toban sagaal boqol iyo lix iyo soddon qaybood intaa ayaa laynooga baahan yahay inaynu kolkaa eegno way ka sii badan kartaa qaybaha qaar marka la eego وهذه تني أمثلتها وتسالياشيده فاحفظها اسك حفظ حفظك الله الله كحفظي أو ورحاك الله كدوره أمثلة إن الجازمة إنت جازمة ذات تسالياشيدي قال تعالى إلهي با يري إن شهدان دون نخسف بهم دولك وحن لقوين لهين الأرض aw nuskid calayhim waxaan kusoo dejin lahayn kisafan min asamaa burbur xagga samada ayaan kusoo dejin lahayn ereyga wax jasminaya waa in ficlu shardigu waa nasha jawaabkuna waa naksif labadaba way jasmisan yihiin qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa bunaya inankayagow innahaa iyadu shanigu waxa weeye in takun hadday ahaato midqaala xabbatin waxa ugu yar oo min khardalin khardal ah fatakun ay ahaato fii sakratin dhagax dhexdii aw fi samaawaat ama cirarka dhexdooda aw fi lardi ama dhulka dhexdiisa yaatii biha allah ilaahay baa la iman in allaha ilaahay latiifun khabiir ereyga wax jasminayaa waa in kala jasminayaa waa taku calaamat ljasmu huwa sukuun almuqadar jawaabkuna waa yati waa muctalun bilya waa xadfu xarfucil in tumin bilaahi ilaahay haddaad rumayso taclu fowqa almajdi sharafta meesha ugu sarraysaad fuuri intuu xaafi hadaad ilaaliso salaata leyli salaatuleylka taxya waxaad noolaani xayaata sucadaa dadka liibaani siday u noolaadaan qaala tacaala ilaahay baa yidhi innaka adigu ilaahayow intadarhum haddaad ka tagto yudilu way lumini cibaadaka addoommahaaga walaa yeliduu dhalina maayaan ilaa faajiran kafaaran haddaba culimo la socda oo in tadcuuhum haddaad u yeedho laa yasmacuu maqli maayaan ducaa'akum ducadiinna walow samicuu hadday maqlaanna mastajaabuu lakum idinma ajiibayaan waa eeg aayadahan u fiirsa iyo tusaalayaashan namberka koobaad waa laba saxiixulaakhir nasha iyo naqsif namberka labaadna ka koobaad baa saxiixulaakhir inta kuwaa saxiixulaakhir ka dambana waa muctalun bilya waa yaati namberka saddexaadna koobaad kuwaa saxiixulaakhir tu'min ka dambana waa muctalun bilwaaw taclu namberka afraad koobaad baa saxiixatu xaafid ka dambana waa muctalun bilif waa taxya namberka shanaadna koobaad baa saxiixa intadar waa saxiixi ka dambana waa waxweeye afcaalu khamsa sida yudilu in tadcuuhum haddaad u yeedho laa yasmacuu ducaa'akum labaduba afcaaluhamsi hadda isla yihiin xadfunuun baa lagu jasmiyey qaala tacaala alle ayaa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow in tansuru ilaahay haddaad u hiilisiin yansurkum wuu idiin hiilin wayuabit aqdaamakum lugihiinana wuu sugi ka wax jasminaya waa in afcaaluhamsa iminka kii horaa kii dambana saxiix buu noqday qaala tacaala alle ayaa yidhi casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiqo ku yahay an yarxamakum inuu idiin naxariisto wain cudtum haddaad ku laabatiinna cudna annana waannu ku laaban labadiiba maadi bay isla noqdeen wajacalnaa jahannama naarta jahannamana lilkaafiriina xasiira gaalada ayaannu uga dhignay xasiir halkaa waxaynu ku soo marnay ereyga in ah tusaalayaasheedii oon dhammaystirnayne ardayga wax ka mida uun aan siinay amilatu idma ereyga idma ah tusaalayaashiisii baynu rabnaa idma tuxsin ila alyatiimi agoonka haddaad wanaag samayso tascad waad liibaani fi dunya walakhira waa laba saxiixu laakhir waa tuxsin iyo tascad id maa yabdul almuslimuuna muslimiintum hadday bixiyaan amwaalahum hantidooda fii sabiili ilah ilaahay jidkiisa yafuuzu way liibaanayaan fi dunya walaakhira ka hore waa saxiix waa yabdul ka dambena waa afcaalu khamsa yafuuzu idma tascaf ila alkhayri khayrka haddaad u sacyiido talqa jazaahu abaalkiisaad kala kulmi cinda allahi ilaahay agtiisa waa tasca iyo talqa oo labaduba waa muctalu bilif amilau man aljaaima manta jaazimada ah tusaalayaasheedii baynu halkana ku arki doonaa amilau man aljaaima manta jaazimada ah ayaan tusaalayaasheedii doonayna halkan inaan ku aragno qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi waman yantasim billaahi yabluq muraadahu walam yalqa fii dunyaahu hamaan walaa xusnaan waman yactasim qofka eh, ku dhega bilaahi ilaahay yabluq wuxuu gaari muraadahu ujeedadiisa waa laba saxiixulaakhir mantani waxay jasminaysa yactasim iyo yabluq walam yalqa lana kulmi maayo fii dunyaahu adduunyadiisa haman hami iyo walaa xusnan muruga toona qaala tacaala ilaahay baa yidhi laysa biamaaniyikum amaanidiina kuma sugna walaa amaaniyi ahlilkitaabi iyo ahlulkitaabka amaanidiisa man yacmalka sameeya suu'an xumo yujza bihi waa lagu abaalin mantu waxay jasminaysaa ka hore waa saxiix yacmala ka dambana waa muctalun bilif oo yujzaa walaa yajid lahu helina maayo min duuni illaahi ilaahay sukadiisa weliyan miduu heliya walaa nasiiran iyo miduu gargaara toona qaala tacaala alle wuxuu yidhi nambarka saddexaad waman yuridka doona awaabdunya adduunyada awaabkeega nutihi minha waxbaanu ka siini waman yurid ninka doona awaab aakhirati aakhira abaalkeegana nutihi minha waxbaanu ka siini wasanajzi wanu abaalini ashaakiriina kuwa shukriyaya man waxay jasminaysaa ka hore waa saxiix oo waa yurid ka dambena muctalun bilya oo waa nutihi labada jeeray soo noqotayba qaala tacaala ale ayaa yidhi yaa nisaa nabiyi dumarkii xaasaskii nebigow man yaati minkuna ka la yimaada xaggiinna bifaaxishatin xumo mubayinatin iska cad yudaacaf lahaa waa loo laablaabi alcadaabu cadaabka ducfayni laba jeer wa kaana daalika arrinkaasi wuxuu ahaaday cala allaahi alle dushiisa yasiiran midu sahlan waxaan doonaynaa man yaati ka hore waa muctalun bilya ka dambena waa saxiixulaakhiro waa yudaacaf qaala tacaala alle wuxuu yidhi fiihi waxaa ku sugan aayaatun aayado bayinaatun cadcad maqaamu ibraahiima maqaamu ibraahiim baa ku sugan waman dakhalahu ka galana kaana aaminan buu ahaanaya iminka labadiiba maadi bay noqdeen mantani dakhala ayay ficlu ka dhigatay jawaabkiina kaana ayay ka dhigatay aayaddaa qur'aanka waman dakhalahu kaana aaminan niman gaalaa ah oo ree masara ayaa beri ayaa xujaystay waxay yidhahdeen waman dakalow kaana aaminan saw ilaahay kitaabkiinu runun ma wadaaha bay yidhahdeen ha berigii shiicadu ay xaramka qabsatay ayay yidhahdeen haye abay xaramkii aamin waman dakalow kaana aamin ka gala hadda ma aamin ba bay yidhahdeen aaway kolka waxay garan waayeen inay tahay khabar looga jeedo maxay inshe looga jeedo waa khabar walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna oo kale weeye waalidaadku ha nuujiyeen ubadkooga sow lama odhan islaanta diiddaa ma hadalkii ilahay baa been noqonaya mise amar bay jebisay amar bay jebisay waa hanuujisa wey xaramku aamin ha ahaade wey ka aamin ka dhigi waayaa amar ilaahay buu jebiyey markaa kolkan waa lafdu lkhabar macnaahu alinshaa wixii la odhan jiray qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yacshuka iska weyneeya can dikri ilaahi can dikri raxmaani allaha raxmaanka ah xuskiisa nuqayid lahu waxaanu u diyaarinaynaa shayطaanan oo fahwa isagu lahu isaga qariinun buu u ahaanaya mantaasi waxay jasminaysaa ka hore waa muctalun bilwaaw ka dambana waa saxiixulaakhir qaala tacaala alle wuxuu ihi waman yatawalla ka jeedsada yucadibhu wuu cadaabi cadaaban aliiman ka hore waa muctalun bilif ka dambana waa saxiix amilatu ma aljaazima maada jaazimada tusaalayaasheedii baynu halkana rabnaa qaala tacaala alle ayaa yidhi wamaa tafcalu waxa aad samaysiin oo min khayrin khayra yaclamhu allah ilaahay baa u cilmi leh ka hore waa afcaalu oo waa tafcalu ka dambana waa saxiixulakhir oo waa yaclam miimku ku jooga wamaa tudakhiru fi lmustaqbal mustaqbalkaaga waxaad kaysato tajidhu waad heli labaduba waa saxiixulakhir tudakhir iyo tajid maa nansakh waxaanu bedelno ama aanu nasakhno oo min aayatin aayada aw nunsiha ama si aanu ilowsiino naati waxaanu la imani bikhayrin minha mid kasii khayr badan aw miliha ama mid lamida alam taclam miyaadan ogeyn ana allaha ilaahay calaa kulli shayin shay kasta qadiirun inuu awoodu leeyahay ereyga wax jasminaya waa ma namsakh waa saxiixulaakhir na'tina waa muctalun bilya amhilatu mahma mahma tusaalayaasha ay leedahay ayaynu halkana ku arki doonnaa biidn illahi tacaala mahma qaala tacaala ilaahay ayaa yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen mahmaa tatinaa bihi mahmaa ta'tinaa bihi waxa aad noola timaad oo min aayatin aayada litasxaranaa bihaa si aad noogu sixirto famaa naxnu ma nihin laka adiga bimuminiin kuwa kuu rumaynaya haddaba tati waa muctalun bilyaa famaa naxnu laka bimuminiinna waa jumla ismiya waa qaybtii fa'da qaadan jirtay amilatu mata aljaazima mataada jaazimada ah tusaalayaasheeda qaala bnu zaydin wuxuu yidhi ariju nadiyi mataa tafuz bijiwaarihi yaibi اlxadiiu wayacbaqi linshaadu ariju nadiy waa mid aad iyo aad buu kuleeyahy uu u udgoon yahay buu kuleeyahay sida nadiga uu yahay dee bahal qoyan diib qoyan oo kaleo kugu dhagayo oo kale ah ninkani mataa tafuus markaad ku guuraysato bijiwaarihi inaad la jaartana yadib waxaa wanaagsanaada alxadiiu warka wayacbaq waxaana dhaga e, buu kuleey in badan kasii muuqanaya alinshaadu gabaytirinta waxaan doonaynaa mataa tafuus waa saxiixii yadibna waa saxiixii qaala bahaauddiinna wuxuu idhi جواد متى تحلول بواديه تلقه كما قيل في آلي الجواد الملهب جواد وادي قصي متى تحلول مركز تود كسو دغتو بواديه دوحيسا تلقه واد هليسا كما قيل سيدي لا يري في آل الجواد رئال الجواد الملهب رئال ملهب لورن جري ولي بنا كل كان متى داسي تحلول وصحيح تلقنا ومعتل بالالف qaala bnu hani wuxuu yidhi mata ma aqul yowma liطaalibi xaajatin nacam aqdihaa xatman wadalika min shakli mataa maa aqul haddaan idhaahdo yowman maalinun liaalibi xaajatin qof baahi dalbaya nacam haddaan ku idhaa aqdihaa waanu gudaa anigu xatman laazim ahaanba wadalika kaasina min shakli shakligayga iyo ka mid yahayba matadani waa aqul waa saxiixii aqdina waa muctadun bilya qaala shariif murtada wuxuu yidhi wainii matadana sadiiqu biqurbihi akun minhu asqabil bicadii wajwada wainii anigu mataa danna hadduu ku bakaylo asadiiqu saaxiibku biqurbii inaan u soo saaxiibku hadduu dhowaanshihiisa igaga bakaylo akun waxaan ahaadaa minhu xaggiisa askhaa mid ka deeqsiisan bilbicaadi fogaanshahaan kaga deeqsiisanaada waa ajwado waanan kaga deeqsiisanahay buu yidhi waan ka sii fogaadaa annaguu yidhi mataadaasi adanna waa maadigii akunna waa saxiixii qaala bnu cabdirabah wuxuu yidhi laab qaala bnu rumi wuxuu yidhi ساد للحال واللئيم دبوب أهل ضغن متى يغيب يقول saadahu sayid buu noqday lilxaali xaalkan ayaa sayid ka dhigay hantidii iyo lacagtii xaalkan ayaa sayid ka dhigay walaiimu walaiimu qofka liitaa dabuubun waa mid sida dabaysha u dhabanaya buu kuleeyo dee debi oo ama socod badan ayuu noqonayaa walaiimu dabuubun ahlu diqnin dadka xumaha u saaxiibka ah mataa yadiibu markay maqnaadaan yaquuluun wax kaste way kuu miisaan oo way kugu odhanayaan qofku xuni hadduu kaa maqan yahay wuu ku caayi karaa mataa yaiibu yaquulu mataadan yaiibu waa afcaalkamsa yaquuluuna waa afcaalkamsa uun qaala shaacir ana bnu jalla wadallaacu hanaaya mataa adaci lcimaamata tacrifuuni ana anigu ibnu jalla ina jalaan ahay ina dharaar baan ahayne waa la yidhi kinaaya ahaan wadallaacu sanaaya nin jiiraha aad u kora ayaan ahay jabhad baan ahay buu uga jeedaa jabhaddaa buuraha korta ragga qaarkoodna oon caqli badan ahay buu ujeedaa bay yidhahdeeno arrimu markay sidaa buuraha u adkaadaan baan xalliya ana anigu ibnu jalla baan ahay wadallaacu sanaaya jabhad oo kalaan ahay mataa adaac marka aan dhigo alcimaamata cimaamadda ayaa tacrifuuni ii garan doontiin amilatu ayna aljaazima aynada jaazimada ah tusaalayaasheedii amilatu ayna aljaazima aynada jaazimada ah tusaalayaasheedii qaala tacaala silatu ayna waa ayna tusaalayaasheeda aljaazimati ee jasminaysa ficilka mudaaric qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi aynamaa takuunuu meel alla meesha aad ahaatiinba yudrikkum waxaa idinsoo haleeli almowtu wad ayaa idinsoo haleeli walow kuntum abad ahaatiin fii buruujin buruuj mushayadatin aad loo adkeeyey ereyga labada ficil jasminayaa waa ayna ficilka koobaad waa takuunuu ka labaadna waa yudrikkum ka hore waa afcaalulkhamse ka dambana waa saxiixulaakhir aynamaa yusaafir meel kastuu u safro alcaalimu qofka caalimkiihi yejid wuxuu ka helaa amhaalahu rag u dhigma filcilmi xagga cilmiga eegii wax jasminayaa waa ayna kala jasminayaana waa yusaafir shardiga ihi jawaabkuna waa yejid labaduba waa saxiixulaakhir qaala tacaala alle ayaa yidhi aynamaa takuunuu meel kastood ahaatiin yaati bikum ullah ilaahay baa idin keeni jamiican dhammaantiin in allaha ilaahay calaa kulli shayin shay kaste qadiirun mid awoodaya ayuu ahaaday ereyga wax jasminayaa waa ayna kala jasminayaana waa takuunu calaamatljasmuhu waa xadfu nuun jawaabkuna waa ya'ti calaamatljasmuhu waa xadfulyaa waa afcaalu khamse iyo muctalun bilyaa amilatu anna annaa tusaalayaasheeda ayaynu halkanna ku arkaynaa amilatu anna annaa tusaalayaasheedii ayaynu halkanna ku arki doonnaa biidni illaahi tacaala anaa yusaafir alcaalimu meel kastoo caalimku u safro yejid wuxuu ka helaa asdiqaa'ahu saaxiibadii anaa laba ficil bay jasminaysaa yusaair waa ficlu shari yejid waa jawaabu shari labaduba waa saxiixulaakhira sukuun baa lagu jasmiyey amilatu xayumaa aljaazima xayumaada labada ficil jasminaysa tusaalaheegii qaala shaacir gabaya ayaa yidhi xayumaa taastaqim yuqaandir laka allaahu najaaxan fi kaabiri azmaani xayumaa meel kastoo tastaqim a toosnaato yuqadir lak allah ilaahay baa kuu qadari najaaxan guul buu ilaahay kuu qadari fii kaabiri اlasmaan wakhtiyada soo socda marka la eego haddaba e laba ficil bay jasminaysaa tastaqim waa ficlu shardigii yuqadir waa jawaabu shardigii labaduba saxiixulaakhir weeyaan waa la jasmiyey amilatu kayfama ereyga kayfamaa a ayaynu maraynaa kayfamaa tucaamil sida aad ula mucaamalooto annaasa dadka sidaad ula mucaamalooto unba yucaamiluuka kuula mucaamaloonayaan eriga labada ficul jasminayaa waa kayfama ficlu shardigu waa tucaamil jawaabkuna waa yucaamilu ka hore waa saxiixulaakhir ka dambena wuxuu noqonayaa afcaalulkhamse amhilatu ayaana ayaana tusaalayaasheeda ayaan doonaynaa ayaana maa tacdil bihi riixu dhinaca la dhinaca ay dabayshu ula leexato ayay tanziil u leexanaysaa iyaduna ama ay u baydi ka labada ficil jasminayaa waa ayaana ficlu shardigu waa tacdil jawaabkuna wuxuu noqonayaa tanziil ayuu jawaabkuna noqonaya oo jawaabkiina tanziil weeyaanoo ereyga tanziil ah ayaa jawaabkii wax jasminayey ah ayaana laba ficil bay jasmisay tacdilna ficlu shardigii ayuu qaatay yantanzilna jawaabkii ayuu noqday amilatu ayin aljaazima ayinta wax jasminaysa tusaalayaasheedii ayaynu halkana ku arkaynaa aya kitaabin kitaab all kitaabka aya kitaabin kitaab alla kitaabka ad akhridaba tastafid minhu waad ka faa'iidaysaa kitaab alla kitaabka ad akhridaba waad ka faa'iidi haddaba waxaynu doonaynaa taqra waa ficlu shardigii tastafidna waa jawaabu shardigii labaduba waxay noqonayaan sida aynu dareemayno maxay labaduba waa saxiixulaakhir ay tijaaratin ganacsi alla ganacsiga tatajir biha aad ka ganacsato tarbax waad ka faa'iidi amase waad ka macaashi tatajir waxa weye ficlu shardigii tarbaxna waa jawaabkii atadriib اlawal layliska koobaad amhilaة mucraba waa tusaalayaale codhaaban in tajtahid haddaad ku dadaasho fii duruusika cashiraantaada tanjax waad faa'iidi haddaba inta aanay codhaabno in waa adaatu sharطi jaazimin yajzimu ficlayn alأwalu ficlu sharطi waثani jawaabuhu wajazaؤuhu mabniyu calى الsukuun تجتهد waa ficlu sharطi majzuumu bin wacalaamaةu jasmihi الsukuun tanjax waa jawaabu sharطi majzuumu bin wacalaamaةu jasmihi الsukuun nambarka labaad qaala tacaala alle wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow in tattaquu llaha alle haddaad ka baqdiin yajcal lakum wuxuu idiin yeeli furqaanan kala caddayn in waa adaatu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi waaanihi jawaabuhu wajawaabuhu wajazaauhu mabniyun cala sukuun buu noqonayaa markaa mabniyun cala sukuun tattaquu waa ficlu shardi majzuumun bin wacalaamatu jazmihi xadfu nuun liannahu min alamhilati alhamsa yajcaluhaa jawaabu shardi majzuum biin wa calaamatu jasmihi asukuun in tadcu llaaha waxdah ilaahay oo qura haddii aad barido tanju waxaad ka badbaadi min ciqaabihi ciqaabtiisa in waa adaatu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi waaani jawaabuhu wajazaauhu mabniyun cala sukuun tadcu waa ficlu shardi majzuumun biin wa calaamatu jasmihi xadfu xarfulcila wahiya alwaaw wadamatu qablaha daalatun calayha tanjuwa jawaabu shardi majzuumun biin wa calaamatu jasmihi xadfu xarfulcila wahiya alwaaw wadamatu qablaha daalatun calayha in tascaa ila alkhayri talqa jazaahu fi dunya walakhira in aadaatu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi waani jawaabuhu wajazaauhu mabniyu cala sukuun tascى waa ficlu shardi weeye majzuumu bin wacalaamatu jazmihi xadfu xarfu lcila wahiy alif walfatxatu qablaha daalat calayha talqa waa jawaabu shardi majzuumu bin wacalaamatu jazmihi xadfu xarfu lcila wahiy alif walfatxatu qablaha daalat calayha in tatcabu fi siqari tastariixu fi lkibari caruurnimada haddaad ku daashiin markaad weynaatiin baad raaxaysanaysiin in wa adaatu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi waani jawaabuhu wajazaauhu mabniyu cala sukuun tatcabu waa ficlu shardi majzuumun bin wacalaamatu jazmihi xadfu nuun liannahu min alafcaali alhamsa tastariixu waa jawaabu shardi majzuumun bin wacalaamatu jazmihi xadfu nuun liannahu min alafcaali alhamsa icraabu amilati man aljaazima manta jaazimada ah sida aynu icraabaynana halkan ayaynu ku yaro arki doonnaa biidni illaahi tacaala waa man jaazimo ah oo aynu icraabayno ayaynu halkan ku arki doonnaa man yastacin bigayr illaahi ilaahay ayrkii qofka kaalmaystaa yaksar fi dunya walaaakhira adduun iyo aakharaba waa khasaara man waa ismu shardi jaazim yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi waani jawaabuhu wajazaahu fi maxali rafcin mubtada mabniyun cala sukuun yastacin waa ficlu shardi majzuumun biman wa jazmihi asukuun yakhsar waa jawaabu shardi majzuumun biman wa jazmihi asukuun man yatlu kitaab allah ilaahay kitaabkiisa qofka akhriya ibtiqaa'a hawaabi illaah ilaah isagoo ajri ka doonaya yacluu bihi wuxuu ku korayaa darajaatin fi اlaakhira man waa ismu shardi jaazim yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi waثani jawaabuhu wajazahu fi maxali rafci mubtada mabniyu calى sukuun yatlu waa ficlu shardi majzuum waa ficlu shardi majzuum biman wacalaamatu jasmihi xadfu xarfu اlcila wahiy alwaaw wadamatu qablaha daalaة calayha yaclu waa jawaabu shardi majzuum biman wacalaamatu jasmihi xadfu xarfu اlcila wahiy alwaaw wadamatu qablaha daalaة calayha man yarmi man yarmi sahman fii sabiili اllah ilaahay jidkiisa qofka fallaadh iyo leeb ku rida yucdi llaahu hawaabahu fi dunya wاlaakhira ilahay baa abaalkiisa siin doona man waa ismu sharطin jaazimun yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi waثani jawaabuhu wajazahu fi maxali rafcin mubtada mabniyun calى sukuun yarmi waa ficlu shardi majzuum biman wacalaamatu jasmihi xadfu xarfu اlcila wahiy alya wاlkasraةu qablaha daalaة calayha wاlfaacilu damiir mustatir jawaazan taqdiiruhu wa sahmana waa mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasbihi fatxa daahira calى aakhirihi fii sabiili اlah fi waa xarfu jar مبني على السكون سبيلي واسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره وهو مضاف الله مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره الجر والمجرور متعلق بيرمي يعدي وجواب شرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دالة عليها الله وفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم ظاهرة على آخره ثواب ومفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة على آخره ثواب ومفعول به منصوب ثواب مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتح ظاهرة على آخره وي فتح ظاهرة على آخره ثواب مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتح ظاهرة على آخره في الدنيا في حرف جر مبني على السكون الدنيا اسم مجرور بفي وعلامة جر كسر مقدرة على آخره منع من ظهورها أتعد الجر والمجرور متعلق بيعطي والآخرة الواو حرف عطف مبني على الفتح الآخر اسم معطوف بالدنيا والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جر كسر ظاهرة على آخره من يخشى الله في السر والعالن يقوى إيمانه qofku kor iyo hoosba hadduu ilaahay ka baqo iimaankiisa ayaa xoogaysta waxaa la rabaa nambarkana inaan icraabno man waa ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wahaani jawaabuhu wajazahu fi maxali rafcin mubtada mabniyun cala sukuun yaksha waa ficlu shardi majzum biman wacalaamatu jazmihi xadfu xarfulcila wahiya alif walfatxatu qablaha daalatun calayha allah waa mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira cala aakhirihi fi siri fi xarfu jar mabniyun cala sukuun aljaar walmajruur mutacaliqun biyaksha الواو حرف عطف مبني على الفتح على علن اسم معطوف على على السر والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جر كسر ظاهر على آخره يقوى جواب شرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الألف والفتحة قبلها دالة عليها التدريب الثاني ليلس كلبات عين واحد نوع عين أداة الجزم أداة الجزمها نوع عين وفعل شرط فعل شرط كان نوع عين وجواب شرط جواب شرط كان نوع عين وعلامة الجزم كل متكست علامة الجزمه سنة نوع عين qaala tacaala ilaahay baa yidhi in yasha hadduu doono rabbi yudhibkum wuu idin baabi'in wayaati bikhalqin jadiidin khalqi cusubna waa la iman qaala tacaala alle waxaa kaluu yidhi aatakidu ma waxaan yeelan min duunihi sokadiisa aalihatan ilaahyo in yuridni raxmaanu allaha raxmaankii hadduu ila doono bidurin dhib laa tugni canii xaggayga ayna waxba iiga tarayn shafaacatuhum shafaacadoodu shay-an walaa yunqiduuni ana i badbaadinayn qaala tacaala ilaahay baa yidhi in yadkafuukum yakuunu lakum acdaa'an hadday idinka awood bataana maa idin helaan cadowbay idiin ahaan wayabsudu ilaykum waxay idinku soo fidinay aydiyahum gacmahooda iyo waalsinatahum carabadoodaba bisuu'i xumo wawaduu waxay jecel yihiin low takfuruun gaalnimadiina ayay jecel yihiin qaala tacaala alle ayaa yidhi in tuqridu llaha alle haddaad amaahaysiin qardan xasanan amaah wanaagsan yudaacifu lakum uu idiin laablaabi wayakfir lakum uuna idinka dhaafi wallaahu ilaahay shakuur waa mid aad u mahadnaqa xaliimun oo dulqaad qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi waman yajcal ilmacruuf ففي غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي waman yajcal qofka yeela almacruufa wanaaga fii ayri ahlihi dadkiisa meelaan ahayn yakun wuxuu ahaani xamduhu xamdigiisu daman cay calayhi dushiisa wayandamuna ka qoomamoon qaala tacaala alle waxaa kaluu yidhi in yasaluukum hadday idin weydiiyaan fayuxfikum oo idinku celceliyaan ma idinku dhimaan tabkhaluu waad bakaylaysiin wa yukhrij xumihiinnana waa soo saari doonaa atadriib ahaali layliska saddexaad irbid waxaad isku xidhaa bayna aljumlatayni labada jumlo fii kulli fiqratin ee fiqro kasta ku sugan biadaati shardin munaasiba muraaciyan adoo ilaalinaya shumuula aladawaat kulliha adawaadku inay caan noqdaan ardayda ayaan layliska uga tegayaa kii horena icraab inoo qoran buu ahaayood soo xiftiyeysiduun yubadir almaru maalahu hadduu qofku hantidiisa daadaadiyo yaksaru fi dunya walaaakhira waxaa lagaa rabaa eday laba ficil jismiye inaad halkaa halkaa ku samayso tadkuruuna allaha ilaahay xustiin tanjaxuuna cind allah ilahay agtiisaad guulaysanaysiin ereymaa hadalkana lagu darayaa erey laba ficil jismiya labadii ficil waa tadkuruuna iyo tanjaxuuna dee ereygii ku habboonaa unbaad ku dari yusaafiru camrun camar hadduu safar u baxo yaakud macahu musxafan kitaab qur'aan unbuu qaataa markastuu ninkaasi safar u baxayo qur'aan buu sitaa waa inaad haddaba ereygii ku dartaa yuqiimu muxamedun weliimatan moxamed hadduu xaflad sameeyo yadcuu jiiraanahu jaarkiisana waa u yeedhaa yusaaxibu linsaanu insaanku hadduu la saaxiibo kariimanna yascadu bisuxbati wuu ku liibaanayaa saaxiibtinimada atadriib araabic laylaskan afraad ijcal waxaad ka dhigtaa fii kulli faraaqin meel kastoo bannaanoo mima yaati meesha soo socotaa adaad shardin adaatu shardi munaasibatin ku habboon muraaciyan adigoo ilaalinaya shumuulahaa shumuulkeyga kullahaa gebi ahaan halkan waxaa lagaa rabaa erey laba ficil jismiya inaad ku buuxiso ku habboon yaxsun ilanaasi dadka haddaad qofka wanaag dadka u sameeya yastacbid quluubahum qalbigoogu addoonsada yanzil ilkashaafa dadka kashaafada ee dee dib wax ka ogaada haddii ay ku soo degaan yansibu khiyaamahum taandhooyin yaryar bay dhistaan yalfad almaru maa bay ahayd maa yalfad almaru wuxuu qofku ku hadlo oo min kalaamina ah, yuxsab calayhi waa loo xisaabinaya yuxsab calayhi waa loo xisaabinaya yaqnadu almuslimu min raxmat illaah mataabay ku habboonayd mataa yaqnad almuslim mar muslimku ka quusto min raxmat illaah yujaanib wuxuu ka fogaadaa asawaaba saxda yaktub calayka waxaa laguu qadaraaba yaqa caley uu kugu dhacayaa maabaa ka haboon ayaa ku habboonayd atadriib alkhaamis layliska shanaad cayin waxaad cayintaa fii maa ya'tii halkan soo socota aladawaat ereyada allatii ereyada tajzimu ficlayni laba ficil jasminaysa wabayin waxaad caddayna ficlo shardi iyo wajawaabahu waacribhumaa waanad noo icraabi man yastamir qofka istimaar ku sameeya amwaalahu hamtidiisa fii acmaali biri camalka biriga yanal wuxuu gaadhayaa aljazaa abaal wanaagsan maa tuqadim linafsika naftaada waxaad u hormariso alyawma maanta tajidhu qadan beri ayaad heli ayna yakuri lxabu firidu meelahay ku badnaato takuri duyuuru shimbiraha ku badta mataa yastatiba almnu nabadgelyadu hadday suganto yazid alcadaa waxbixinta ayaa ziyaada xayumaa tata'mal meel kastood fikirto alkowna koonka aad ka fikirto tubsir waxaad arki qudrat allaahi calayhi ilaahay awooddiisa in tasca fii khayrin khayrka haddaad ku dadaaso yejzika allaahu ilaahay baa kugu abaalini calayhi isaga khayrka kaa abaalini qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yacsi llaha ilaahay ka caasiya warasuulahu rasuulkiisana caasiya wayatacada xuduudahu xuduudiisa gudba yudkhilhu naaran khaalidan naar uu ku waarayo ayuu gelini fiihaa dhexdeeda walahu cadaabun muhiim muhiin cadaab duleeyana waagelaya waa qaybta lixaad cayin waxaadna tustaa aljaazima jaazimkana tus wa ficlo shardi ficlu shardigana na tus wa jawaabo shardi jawaabu shardigana na tus fiima yeli qaala tacaala waman yafcal ninka sameeyo daalika arrinka yalqa ahaaman dembiyuu la kulmi qaala tacaalى wman yumin billaahi ilaahay ka rumeeya yahdi qalbahu qalbigiisa ayuu hanuunin wallaahu ilaahay bikulli shayin shay kasta caliimun cilmi dheeraadu u leeyahay qaala tacaalى waman yataqi llaha alleka ka baqa yajcal lahu wuxuu u yeeli mahrajan mahraj buu u yeeli qaala tacaalى waman yacmal qofka sameeya midqaala daratin shayka ugu yar miqaala daratin sharan oo shara yarahu wuu arki doonaa qaala tacaala waman yataqi llaaha ilaahay ninka ka baqa yajcal lahu wuxuu uga yeeli min amrihi amarkiisa yusran fudayd qaala tacaala daalika kaasi amrullaahi waa ilaahay amarkiisii anzalahu ilaykumuu idiin soo dejiyey waman yataqi llaaha alle kaka baqa yukafir canhu wuxuu ka dhaafi sayi'aatihi xumaha wayucdim lahu wuxuuna weynayni ajran abaalkiisa qaybta toddobaad cayin waxaad soo saartaa adawaat shardi adawaatu shardiga soo saar wa ficlo shardi ficlu shardiga soo saar wa jawaabo shardi jawaabu shardiga soo saar uma acrib aladawaat adawaadka un icraab qaala tacaala alle ayaa yidhi wa aataakum wuxuu idinka siiyey min kulli maa sa'altumuuhu wax kastood weyddiisateenba wain tacudduu haddaad tirisiin nicmatallaahi ilaahay nicmadiisana laa tuxsuuhaa ma koobaysiin ina alinsaana insaanku la daluumun wuu dulmi badan yahay kafaaruuna gaalnimo badan yahay qaala tacaala alla waxaa kaluu yidhi wain tusibhum hadday asiibto xasanatun wanaag yaquulu waxay odhanayaan haadihi tani min cindi illaah ilaahay agtiisay ka ahaatay wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun xumo yaquulu waxay odhanayaan haadihi tani min cindika agtaaday ka ahaatay qul waxaa tidhaha kullun mid kastaaba min cindiillaah alle agtiisuu ka ahaaday famaa lihaa'ulaa'i alqowm qoomkan maxaa u sugnaaday laa yakaaduuna ma sigayaan yafqahuuna xadiia inay xadiiba fahmaanba ma sigayaan in sha allahu tacaala cashirkeennii bartaa ayuu inoogu egyahay ama inoogu jooga wallahu tacaala aclaa wa aclam